ay u ansaxday waxyaalaha ka burinaya ee uu mar labaad inuu weysaysto noqonayso haddii uu tukanayo ama wixii midka ahaa uu la imanayo maa yanqudu اlwudu <clears throat> wixii weysada burinayay naqdigu sidiisa waa burinta ama duminta gurigii marka la dhiso ee la duminayo waxaa la hahdaa naqdu lbinaa alhadbu weeyaan ibaalkana waa lamicuna buu noqonayaa ibaalna waa burin marka weysadii wixii burinayay waxaa loogala jeedaa ay maa yunhiihi wixii dhammaynayay ee halkay ku joogsanaysay wey weysadii horaa buraysa maaha oo noqonaysa wax aan markeeda horeba ansixin way ansaxday waxaan markii la helo afartan aynu arki doonno halkaasay ku joogsanaysaa weeyaan weysadii sidii salaada la mid maaha markaynu dhahno maa yubطilu asalaa salaada waxa burinaya macnaheedu waxa weeye salaadiiba wuxuu ka dhigayaa gebigeediiba mid aan jirinba awalkeedi iyo laakiin marka le waxyaalaha weysada burinaya waxaa loo jeedaa uun yani wixii dhammaystiray dhammaynayey ee meesha marka waxaweya sii socodkeeda diidayay ama asalkeedii hore de way ansaxday wixii lagu qabtayna acmaal markaa fushay oo ansaxday weeyaan laakiin naqdigan iyo burintan la sheegaya waa mustaqbalka uun ee wixii horey tegey ma aha marka way ku kala duwanaanayaan marka leenahay soonkiibaa buray ama salaadiibaa burtay ama xajkiibaa buray waa wixiisii hore iyo wixiisa dambaba wax kaso ma laha wax ka soo qaad ma laho wax la tirsanaya ma aha weeye laakiin weysadu dee sidaa maaha mustaqbalka uun baan lagu xisaabtamayn weysadii laakiin wixii waxaan burinaya ka horreeyey de waxay noqonaysaa weysadaasi mid loo xisaabsanayo wuxuu uhi wahuwa arbacatun waxaan weysada buriyaa waa afar nuskada nukadka arbacatu ashyaa buu qorayaa mushkilad ma laha yani waa afar shay laakiin makhtuudaadka kuma sugo waa afar afartii halkan markaa shakliga ama tashjiirka way nooga muuqdaan daynu soo koobno waa labada xubin ama labada jid ee sabiileynka la yidhaahdo wixii ka baxa kaasi waa kalabaadna waa qofkoo miyir doorsooma ka saddexaadna waa xubintii tarankee bani aadamka ama xaggiisii dambe oo la taabto ka afraadna waa rag iyo dumar istaabta afarta baabkani uu ka warramaya horta waa afarta midka koobaad oo wixii ka soo baxa ibta iyo xagga dambe ah ama xubinka taranka iyo xagga dambe wixii ka soo baxa weysada wuu buriyaa waxaasi ama ha noqdo wixii lagu yaqaanay sakaadidii iyo saxaradii iyo neeftii iyo wixii lamidka ahaa ee la yaqaanay ha noqdo ama ha noqdo wax iska naadirahoo mar uu soo baxay sida in maaragtay quruux yar ama dhagax yar uu ka soo dhaco oo kale ama xubinkii hore ee ragga ay hawa ka timaado ama kii dumarkii horeba ay hawa ka timaado de neeftu xagga dambea lagu yaqaana hadday xaggii hore ka soo baxdo neeftaa lafteedu way burinaysaa hadduu doona ha noqdo waxaan soo baxay wax mar inta la geliya haddana dib looga soo saaray sida markan dhakhaatiirtii oo kale laga yaaba inay wax ka geliyaan qofka ibti iyagoo markaa wax baadhaya haddana ay soo saaraan markay markaa soo saaraan waysadii way buraysaa markaa weyse ma jirayso haddii qofku dhiig ka soo baxayo waa saas oo kale ama xaggii dambe ha ka soo baxo ama xaggii hore ha ka soo baxo wax kasta oo labadaa ka soo baxay weysada wuu buriyaa daliilkeedana waynu arki doonaa insha allah haddii haddaba waxaa dhici karta waktiyada qaarkood sheekh wuxuu inoo tilmaami doonaa in meel kale wixii labadan xubnood ka soo bixi jiray inuu meel kale ka soo baxaa dhici karto mararka qaarkood oo qofkii meel kaleba ay dalooshantay ama la dalooliyo oo kaadidii iyo wixii lamidka ahaa ay meel kale ka soo baxaan xaaladda iyada ah meeshaa kale wax ka soo baxee waxay la mid noqonaysaa labadii xubin ee marka horeba sida caadiga wax uga soo bixi jireen uunbay la mid noqonaysaa haddii laba shardi la helo shardiga koobaad in maxalkii caadiga ahaa uu xidhmay xidhmay waxaa loogala jeedaa aan waxba ka soo baxay inuu daboolmo oo umalaasmaa khasab maaha laakiin inaanu shaqaynayno wax ka soo baxaya hadda aanay jirina wixiiba u xaggan u bayday waa shardiga koobaad shardiga labaad waa in meesha wax ka soo baxeen ay xudunta ka hooseyso haddii meeshan dabooshantay ay xuduntii ka sareysaba ama ay la siman tahay iyadana markaa dee shardigaa lama heli labadaa shardi haddii la helo meeshaa wixii ka soo baxaa iyadana weysada uu jabinay haddii labada shardi la waayo oo labadiiba la waayo labadiiba haddii laysla waayo oo kii hoose xubinkii hoose shaqaynayo meeshan kale dalooshantayna ay tahay meel xuduntii la siman ama ka sareysa marka labadii shardiba waa la waayay wixii xaggaa sare ka soo baxay ee xudunta dusheeda ka soo baxay wax ka soo qaad male wayse ma jebiyo shaqana kuma laha haddii labadii shardi midna la helo midna la waayo khilaaf baa imanaya qowleyn ah khilaaf baa imanaya qowleyn ah oo maalan xubinkii wuu shaqaynaya waxbaa ka soo baxay meel kaloo xudunta hoosteeda ihina way dalooshantayoo iyadana waxbaa ka soo baxaya marka dee xubinkii caadigahaa wixii ka soo baxay weysada wuu jabinayaa hadal malakaas laakiin meeshan kalee dalooshantay waxaan ka soo baxayaa weysada ma jebinayaa laba qowl oo imaamku leeyahay baa ku jira qowl wuxuu leeyahay ha maadaama ay xuduntii ka hoosayso dee meeshanunbay la mid muctamadku laakiin wuxuu leeyahay meyd haddaan labadii shardi laysla helin mar haddii kii caadigii shaqaynaya wixii kasoo baxa weysada jabinayaan meeshan kale haba hoosayse wixii kasoo baxay weyse jabin maayo sidoo kale haddii kii caadiga ahaa aanu shaqaynayn laakiin meeshan wax ka baxayaan xuduntii ay la siman ama ay ka sarrayso markaana hal shardi baa la waayey shardina waa la helay iyadana labadii qowl baa ku jiray oo qowl wuxuu leeyahay wixii halkaa ka soo baxay weysada wuu jebinayaa maxaa yeelay mar haddii ki caadigii aanu shaqaynayn de halkanaa wixii u wareegi kan kalena wuxuu leeyahay may kol haddii waxaan meeshani ay kaba sarraysa xuduntii wixii xagga sare u kacaa matagiibuu u egyahay mataguna dee weyse muu jebin jirin xagga sare matagaa ka soo bixi jiray marka waxaan xudunta ka sarreeya matagii ayuu u egyahay weyse jebin maayo kaas markaa waa qodobkaa ah sabiilooyinka wixii ka soo baxayay in ay weysada jabinayaan qodobka labaad ee ku saabsan miyir doorsoonka miyirku ama qofka maaragtay dareemihiisu ama maskaxdiisu waxay ku tagtaa ama waali ama sakhrad ama suuxdin iyo inuu koomo galo ama hurdo iyo inuu sexo afartaa ayay eh, noqon kartaa marka qofkii waasho weysadiisu way jabtay ama jin ha galo ama si kale ha waasho weysadiisu way jabaysa kii sikraamayna waa la mid ama mutacadi ha ahaado mid ogaan u kasayoo waxaan ogaan u cabbay ama mid aan u kasin ha noqdo kii miyir doorsoome ee kooma galay ama suuxayna isna waa saasoo kale weysadiisii way jabaysaa kii seexdayna isna waa la mido weysadiisii way jabaysaa marka laga reebo hal qof oo waa qofka ah mid markaa salka dhulka ama kursi iyo wixii lamida ku haya ee fadhiya ama dhulka ha ku fadhiyo ama kursi ha ku fadhiyo qofkii fadhiye salka dhulka ku hayay kaa isaga weysadiisu ma jabayso laakiin si kasta oo kale qofku u seexdo hurdadaasi ama ha badnaato ama ha yaraato kale hadday hurdo tahay waysadiisii ninkaa way jabtay qodobka saddexaad ee waysada jabinayaa waa masu farji ilaadami qof bani aadama xubintiisii taranka ama halkiisii dambe farji waxaa soo gudagelaya xubintii hore iyo xaggii dambe saxaaladu ka soo baxaysay labadiiba farji waa la yidhaahdo markaa qof bani aadam farjigiisa in la taabto marka ama qofku isagii ha istaabto ama qof kale sida ilmo yaroo wax ka dhaqayay oo kale ha taabtee weysadii way ku jabaysaa laakiin waa in lagu taabto baabacada ama calaacasha intaa markaa bogga kafka boggiisa waa in lagu taabto waa inta marka qofku uu labadiisa gacmood sidaa isku qabto uu in yar isku yar cadaadiyo isqabsanaysa intuusaa isu saaro isku yar cadaadiyo intaa isqabsanaysa ayaa markaa ay tahay boga kafku ama calaacashu intaasay noqonaysaa haddii intaa markaa lagu taabto weysadii way jabaysa ama qofku ha qasdo inuu taabto ama yaan u qastina gacantu ha kaga dhacdo ama xubinkiisaada ama xubin qof kale ha ahaado waa isku mid qodobka afraad waxa weeye iltiqaau basharatay dakarin wa unha laba qof oo lab iyo dhidi kala ah inay istaabtaan weeyaan xaaladdaa iyadaa haddii ay ajnabi kale yihiin weysadu mar walba way jabaysa hadal leh haddii ay maxram isu yihiin oo gabadhani ay ninkan maxram u tahay walaashii hooyadii inantiisii iyo wixii lamidkaa ah. xaaskiisii maaha xaaskiisu waa eh, ajnabi adi guurkunbaa isu keenay iyadu weysadii way jabinaysa dadka qaarkood baa isoo weydiin jire markaan duruustii hore qaadan xaasku miyay jabinaysaa mise gabadhaa kale ajnabigiibay moodeen dumarkii o dhan loo qaybinayaa maxram iyo iyo ajnabi markaa maxram de waxaa soo gelaya tii aydaan isgeyina qaraabada ahaydeen hooyadaa walaashaa maaragtay inantaadii habaryarta idada kuwaasaa soo gelay ajnabina waxla wixii kordhan baa soo gelay xaaskaagan dee ajnabiya bay ahayd laakiin caqdigii nikaaxa ayaa dee isukiin xalaaleeyey marka weysadii way kaa jabinaysaa iyadoo khilaafkuba kuma jiro khilaafkan shaaficiyada dhexdeeda e kuma jiro hadday laakiin maxram tahay oo qofka hooyadii ay tahay ama walaashii ay tahay ama inantiisii ay tahay laba qowl baa ku jira qawl wuxuu leeya way abaysa way jabinaysa qof dumarhiba hadday ku taabato ma ajnabiga ka atamayaana ka ahaana laakiin qowlka raajix ee muctamadkaa waxa weeyaan inaanay iyadu jabinayn mar hadday tahay kaama jabinayso ta kaa jabinaysaa waa aan maxramka ku ahay waxa markaa khilaaf la geliyey qofkii ka kala taabtay dee way ka jabaysaa laakiin kii la taabtay siga weysadu miyay ka jabaysaa halkaasaa hadal ku jira hadduu ninkii gabadhii taabto ama ay iyadu isagii taabato kan taabashada la yimid ee ficilka sameeyey weysadiisi way jabtay isaga mar haddii ajnabi la keliya laakiin qofkan la taabtay weysadu miyey ka jabaysaa laba qowl baa shaafici ku leey qowl wuxuu leeyahay isaga ka jabi mayso waynu tilmaami doonaa halkuu wax ka dheeganaya muctamadku laakiin wuxuu leey waa isku mid kii wax taabtay iyo kii la taabtay waa isku midoo labaduba weysadoodii way jabaysa wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala axaduhaa afarta midkood alkhaariju min asabiileyni waa kii wixii ka soo baxay labada jid ama labada dalool aniga waxay qoran markaa muctaadan aw naadiran laakiin nuskda makhtuudka ah, waxaad moodaa iyo waxaa ku qoran naadiran kaana aw muctaada naadiranta ta soo horeysa kaanana way ku dhex jirta oo isku macno mushkilad mala naadiran kaana aw muctaadan ama muctaadan aw naadiran ama ha noqdo waxaan soo baxayaa wixii la yaqaanee caadada loo lahaa kaadidii iyo saxaradii iyo kuwii caadiga ah muctaadan wax caadiya ah ha noqdo aw naadiran ama wax marsoobaxa sida dhagax ka soo dhacay dirxi ka soo dhacay malax ka soo baxday ha noqdo weysadii wuu jabinaya waxaa loo daliishaday qowlka ilaahi subxaana watacala leya aw jaaa axadu minkum min alghaa'id oo aayaddu dee waxay ka warramaysa waxyaalihii loo weyse qaadanayay aw jaaa axadu minkum min alghaa'id ama midkiin uu ka yimaado halkii godnayd waa halkii saxaradii kaadida loo tegay marka kaadidii iyo saxaradii inay jebinayaan weysadii ayaa laga qaatay sidoo kale xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawadaa xadakana markii la weydiiyey saxaabigu waa kii ku jawaabay de waa neefkaa soo baxda iyo wixii lamidka sidiisabana xadaku waa najwiga oo saxarada iyo baa la yidhahdaa xada marka markii labadiisa xubin neeftii ama kaadidii ama saxaradii ay ka soo baxdo xadiidku iyo aayadduba waadix bay ku yihiin in weysadii ay ka jabayso waxyaalahan kale ee naadirka ah ee aan muctaadka ahaynna iyadana kuwanun baa la haleeshiiyey waxaana loo haleeshiiyey waxaa la yidhi kuwani dee waxay wax ku buriyeen waa meeshay ka soo baxeen hal ilcibratu fii daalika bilkhaariji am bilmakhraj waxaan ay weysada u buriyeen ma iyaga waxaan soo baxay baa la eegayaa mise halkay ka soo baxeen markaa shaafici raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi waxaa la eegayaa halka wax ka soo baxeen maxaa u daliila waxaa u daliila neefti ama xagga sare ka soo baxdaa waa la daacaa ama xagga dambe ka soo baxda oo waxaa dhici karta qofku hadduu nafti isku xajiyo marka dambe iyadoo daacaa inay xagga maarata ka soo baxdo marka hadii ay xaggan ka soo baxdo waxaa lagu ijmaacsan yahay inaanay waxba burinaynin oo sidaa weysa ku jabay de marka hadii waxaan soo baxaya cibro waxaa la tixgelinaya waxaan soo baxaya ay tahay meeshuu doonaba ha ka soo baxee waxaa la odhan lahaa laga weysaysto daacadii inaa laga weysaysta la odhan laha laakiin markaynu aragnay haw neeftiio markay xaggan ka soo baxdana aan weyse jabinay markay xaggii dambe ka baxdana weysada jabinaysa baa waxaa noo caddaatay buu shaafici in waxaa meeshan la eegayaa ay tahay meesha wax ka soo baxeen sidaa daraaddeed labadaa god wixii ka soo baxa oo dhan baa markaa weysadii jebinay alcibrau fii dalika bilmakhraji marka meeshan wax ka soo baxayaan ayaa ay tahay waxa la markaa ictibaarinayo oo xadiikii laa yansarif xataa yasma yajida riixan aw xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan xaggii dambe wixii ka soo baxay markaa neeftii dee weysadii way jebinaysa wuxuu yihi sheeku fain insada almakhraju اlmuctaadu haddii uu awdmo makhrajkii maxalkii caadiga ahaaye wax ka soo bixi jireen muctaad waa caadiga ahaa wanfataxa uu furmo makhrajun meel kale dabool kale uu furmo duuna almacidati oo ka hooseeya caloosha markaa macida sideeda waa caloosha calooshuna de xaggan saray ka bilaabantaa ilaa xuduntay gaadhaan marka maanta xudunta lafteedii baa la sheegay maciidadu maanta waa suradii baa loola jeeda duuna almacidati daalkuna waa khafiifsayi maciida waa suradii baa loola jeedaa baynu oo markaa dee iska mujaawaradaasunbay ayay markaa majaas ahaan ugu ilaaqeen xudunta hoosteedii uu meeli ka furanto ama la furaba de la dalooliyo intaqada alwuduءu biاlkhaariji minhu weysadii waxay ku buraysaa alwuduuda kullay makhtuudka iyo nusakda qaarkeed baa qoray bilkhaariji minhu waxaan kasoo baxay mahalkaasi weysadii way ku buraysaa waa qowlan waaxidan taasi muran kuma joog kol haddii uu maxalkii awdmay meeshun wax ka soo baxayaana ay xuduntii ka hoosayso waxay noqonaysaa qof maxalkiisii marka horeba halkan loogu abuuray oo kalunbuu la mid noqonay mid marka horeba halkan loogu abuuray oo kale ayuunbuu la mid noqonayaayo de markaa maxalkii qofku markaa maxalkiisii soo guuray ayuunbaa laga soo qaadaya marka halkana makhraj u noqonaysa wixii markaa halkaa ka soo baxaaba muctaad iyo hayru muctaad weysadii wuu jabinaya liqiyaamihi maqaamlmunsadi wey waxaan awdmay meeshiisiibuu kala istaagay wain infataxa fowqa almacidati haddii iyadoo kii maxalkii caadigaha ah uu awdan yahay awdan yahayna waxaanu niri ma aha in meeshu malaasan tahay khasab maaha oo meeshuba qufulantahay ee waa inaan waxba ka imanayn waa iska furanta hadday doonto lakin waxbaan ka imanay wanfataxa wain infataxa fowqa almacida haddii meeshan furantay haddaba xuduntii ka sor ka sarrayso ama ay la siman tahay waa lamidtii la sidnayd fa fiihi qowlaani bu laba qowl ayaa shaafici halkaa uu ku leeyahay oo ma waxaynu eegnaa in kii caadiga ahaa uu awdan yahay maadaamuu awdan yahay waxaynu idhahnaa wixii xagganuu u guureeyey dee halkanuni maxalkii ha noqoto kaasi saasuu leeyay qowlka odhanaya waxani wixii halkan ka soo baxa weysadii wuu burinaya qowlka labaad waana ka rajaxane wuxuu leeyahay may kol haddii xuduntii ay soo dhaafto waxaan weysada jebinaya wuxuu ahaa wixiis de waxa weeye intay dabeecadii qofka bani aadamka intay ay hoos geysay oo ka soo baxay laakiin waxaan xagga sare ka soo baxay dee matagii mushabaha mar hadduu xuduntii xaggan uga soo kacay matagiibuu shabahaay xaggaasaa la raacinaya markaa waa wixii la odhan jiray farcun taradada bayna aslayn farac waa masalo laba masalo udhaxaysa oo laleeyahy ma aggan aynu raacinaa mise aggan raacinaa marka waxaan xudunta dusheedii ka soo baxay ma taggii wuxuu uga egyahay dee xagganuu usoo baxay korkanuu usoo kacay ma taggiibuu uga egyahay dhinac kalena de maxalkii maadaama maanta aanay waxba ka soo baxaynin dee naaib buu ka yahayo shaqadii maxalku qabanayay buu maanta hayaa markaa maxalkiina halkaa ayuu ka shabaha markaa labada kaynu raacinaabaa imaamku uu ku taraduday laba qowl marna waxa la yar xoog inuu kan raaciyo marna waxaa la xoog badatay inuu ka raaciyo sida markaa la rajaxayna waa in matagii la raacinayo oo waxaas mar hadduu xuduntii iyo meel ka sarraysa ka soo baxay aanu weyse jebinayn in lam yansad almakhraju lmuctaad haddiise aanu oodmin buu yidhi maxalkii la yaqaanay ee caadiga ahaa lam yanqud ama eh, lam yunqad sida aniga taal waa laakiin lam yantaqid alwuduu baa nusakda qaar ku qoran lam yunqad waysadii lagu burin maayo bilkhaariji wixii ka soo baxa min fowqi اlmacida xudunta dusheeda wixii ka soo baxa ama xuduntii wax la sin maxalkii caadigii baa shaqaynay halkanna waxbaa ka soo baxay dee maanta kaa waxbaba kama shabaho maxaa yeelay markaynu eegno xagguu ku yaalana waa xag sare markaynu nidhaahno miyuu naaibyo ka yahayna waxba naaib bedel kama aho de waa kan maxalkii caadigii shaqaynaya wax ka soo baxaya markaa dee qof nabar ku yaallo oo kaloo nabar caadiyo wax ka soo baxeen iska noqonayaa ma noqonayo mid markaa maxalkii caadiga ahaa bedelka ah umana dhowa oo de waa kaa markaa dusha markaa usoo baxay markaa waxbaba kama shabahaba sidaa daraaddeed qowlan waaxidankaasi wayse jebin maayo wa fii maa taxtaha ay wanaqdu bilkhaariji fii maa taxtaha ku burinta markaa weysadii lagu burinayo kii ka soo baxay meel ka hoosaysa suradii ama xuduntii qowlaani baa ku sugan laba qowl nusakda qaar wajhaani bay qorayaan makhtuudaadka laftooduna waa iskhilaafsan yihin qaarna wajhaani bay qorayaan qaarna qowleyn kutubta caadiga ee usuusha madhabkuna kutubta madhabkee de waa weynina qaarna wajhayn bay usoo naqliyaan qaarna qowleyn bay usoo naqliyaan haddii qowl la yidhahdo macnahedu waa imaamkiibaa labada hadalbale haddii wajhayn la yidhahdana asxaabtii shaafici iyo raggii ka dambeeyey ayaa sidan isugu khilaafay bay noqonaysaa midna sidaayn midna sidaayi ama mid quraaba labada wejiba odhan kara taana sidaana u noqon kara saana u noqon karay Ehm, marka inay qawlan yihiin baanad moodaa inay eh, rajaxan tahay marka laba qowl baa ku jiro oo qowl wuxuu ka eegayaa ehm, meeshii maxalkii caadigii yaanu awd minbe oo waxa ka soo baxaane laakiin kana mar hadduu xaggii hoose uu yahay de isagii unbuu u egyahay ila waa kan wii agga sida caadigii waxay ahayd saxaaradii iyo kaadidii wii lamidkiina agga hoose ka soo baxaan de maanta aggii hoose ka soo baxeen yaanay makrajkii caadigii maalkii caadigiiba noqonine laakiin waa aggii hoose oo dee shaqo kuma leh waa aggii hoose ka soo baxay kor waxaan xag hoose ka soo baxay sidii kii markaa caadiga ah ka soo baxay ha laga dhigo oo weysadii ha buu kaasi leey qowlka kalena wuxuu leeyahay mar haddii meeshii ay weli shaqaynayso oo meeshii wax ka soo baxayaan laba meelood oo dekaadii kaadii ka soo kala baxdaa ma jirte wixii halkaa kasoo baxay ubaa kaadi noqonaya w saaradii noqonaya waxaan kale haduu doono nijaas baa noqdo mar hadduu bedelan yahay de nijaasuu noqonaya oo raashinkiio sidiisiiya aanu ahayn marka nijaasba ha noqde eh, laakiin haddana waxa uu noqonayaa eh, wixii meesha ka soo baxay mid markaa weysadii jabinaya noqon maayo maxalkii aynu sheegnay aynu nii sharcigu isaguu eegayaa kiibaa shaqaynaya marka mar hadduu kii shaqaynayo bedel dee looma samaynayo oo bedelkiiyo wixii uu bedelka ka ahaa lama jamciyo laa yujmacu bayna albedeli waalmubdeli minhu shayga iyo wixii uu bedelka ka ahaa lama jamciye mar hadii kii asalkii uu shaqaynayo kan kale wixii ka soo baxay markaa kaadidiiba midabkeedii ha yeesho saxarada midabkeedii ha yeesho nijaas ahaado laakiin hadana ma odhanayno weysadii wuu burinayaa kaasaanay culammadu ay rajaxayaan abcan markaad ogaato maslada in khilaaf ku jiro de halkaa cilmi kalea kuugu jiro had iyo jeer inaad khilaafka ka cararto waa kuu muhim masladu marka khilaaf culama uu ku jiro macnaheedu waa maxay waa masale xukunkeedu aada u qarsoonya soo bixintiisuna ay u baahan tahay maskax badan iyo cilmi badan iyo ka shaqaysiin maskaxda laga shaqaysiiyo marka kaasina sax noqon karaa kana sax noqon karaa markaynu dhahno kanaa rajaxan macnaheedu ma aha in boqolkiiba boqol laleeya ka kale waa qalad maaha boqolkiiba boqol sidaa daraaddeed haddii dee ilaahayba arrintaa kugu keeno ilan xanuunkii de waynu u wada maaragtay mucaradiin baynu u nahay oo kama aamin yihiin xanuunkaasi imanayo oo de qofkii katiitra ama maarata waxu baahanayo marka haddii arrintaasi timaado de waxaad ogtahay markaa halkii khilaafku ku jiray halkii aan la iskuma khilaafsanin baad kala garatay marka meeshii khilaaf ku jiray inaad had iyo jeer isaga weysiisato ayaa dee kuu fiicnaanaysa wuxuu yihi wthaani ka labaad zawaalu lcaqli waa miyir doorsoon wax allo wixii markaa lagu miyirkaasi ku tagaba ama waali ku tago ama sakrad ku tago ama iqma ku tago ama hurda ku tago muxuu soo reebay ila nawma qaacidan mufdiyan bimaxalli اlxadai ila اlardi ila nawma hurdo mooyaane uu qofkii seexdo qaacidan xaal uu fadhiyo mufdiyan ugu banbaxsan yahay bimaxalilxadai meeshii wax ka soo baxayeen oo salkii ah ila ilalardi dhulka uu u banbixiyey oo uu dhulka ku hayo wey salkii marka waa inuu fadhiyo waa shardi waxa horta waa inay hurdo tahay hadduu isagoo sidan u fadhiya uu intuu dawaqo miyir doorsoomo oo dareenku ka tago oo aanu dhicinba wax ay hayeenoo haddana uu soo miiraabo isagiioo sidii u fadhiya lama odhanayo adigu mumakin baad ahayd maqcadaka min alardi maad weyse jabin lama odhanayo waayo xaaladdu way sii adkaata waa hurdada keliya la soo reebay zawaalu caqligu inuu jabiyo weysada waxaa u daliila xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam alcaynu wikaau sah faإida naamat اlcaynaani اstuطliqa اlwikaa xadiid kalo ibn cabaas laana maarata lafdi kalo xadidka faman naama falyatawada marka nebigu wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam in indhuhu ay ilaalo u yihiin qofka markaa labadiisan xubin ama maarata salkiisii ay ilaalo indhuhu yihiin oo in ka soo baxaan ay indhaha waxaa loola jeedaa bay culimmadu soo jeedka alcaynaan marka la leeyahay yani waa soo jeedkii iyo warqabka warqabkii iska warqabkii qofkii haddii markaa miir doorsoomo waxba kama warqabaan hadduu seexdo hadduu sakhraamo hadduu maaragtay marka kooma galo hadduu waasho isma oga oo soo jeedkii uu wax kaga warqabayay baan jirin marka xadiidku hurdada ha sheego si gaara haba u sheegee macnihiisu wuxuu ina fahamsiiyey ka warqabka salkan laga warqabayaa ay muhim tahayoo markii markaa ka warqabkii uu meesha ka baxo i weysadii ay jabayso marka xaqiiq ahaan arrinkan xadiidku uu faa'iideeyo waxaa la yidhi miyir doorsoonkani sidiisa uma ahaan weyse jabiye eh. waa waxaa laga baqaya inay wixii weysada jabinayay soo baxeen dabeetana meeshii baquhu yaalay ayaaba waxaa laga dhigay in wixii la hubo oo kale marka waxaa la idhaahdaa nuzilat almadimatu muqaama alma'ina madinadii yani waa meeshii waxaan uu ka agdhowaa ee laga filanayay baa waxaa lagala mid dhigay sidii mainada oo kale yani wixii markaa waa calaamadda lafteedii maaragta ayaaba laga dhigayba tanaa markaa lasoo reebay hurdadanaa lasoo reebay waxaana lagu soo reebay xadiid asal ahaan imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayo kaana asxaabu rasuuli lahi sal slm yanaamuuna uma yusaluuna walaa yatawada'uun xadii anas saxaabadda nebigu way seexanayeen markaasay haddana tukanayeen iyagoo weysaysan xadiidkii horena wuxuu noo soo sheegay qofkii seexdaa ha weysaysto halkana waxaa la yihi saxaabada nebigu wakhtigii rasuulka salaaday sugi jireen inta nabigu soo baxayo way seexan jireen qaarkood haddana salaadu bay geli jireen iyagoon weysaysan lafdi kale oo sunanka ku jira daara qudnina uu saxiixiyey baa wuxuu ahaa kaana asxaabu rasul l slm calaa cahdi yantadiruuna alcishaaa xataa takhfiqa ru'uusuhum saxaabada nebigu waxay ahayn wakhtigiisii kuwa salaada suga ilaa iyo madaxoodu uu markaa hoos u dhaco oo foorarsado hurdo daraaddeed maxaad fahamtay markaa dadkaasi inay xaaladoodu sidaa tahay inay fadhiyaande ilan qof jiifo lama yidhaahdo ilaa madaxoodu ilaa madaxiisii soo foorarsado soo dhacay lama yidhaahdo markaa lafdigaasi wuxuu inoo faa'iideeyey dadkan inay fadhiyaan imaam shaafici markaa raximah llahu tacaala kan xadiiskan iyo kii ilan fiqigu waa sida waa inaad waxa ku soo aroortay adilada ku soo aroortay masalada aad isu wadageyso deetana markaa aad isu wadageysa macnihii saxda ah uu kaaga soo baxo marka wuxuu ihi imaamku maadaama xadiidkaasina uu inoo sheegay hurdada sababta looga weysaysanayaa inay tahay in laga baqayo in meeshii wax ka soo baxeen kana uu inoo sheegay saxaabadan fadhiga ku seexatay inaanay weysaysan jirin dee waabay iswaafaqayaanoo wixii laga baqayay ahaa in meeshii wax ka soo baxeen ayaa xaaladan laga aamin yahay mar hadday salka dhulka ku hayaan marka labadii xadiis waxaa kaaga soo baxaysa qofkii salka dhulka ku hayay ee ka aamin ahaa in wax ka soo baxeen isagu weyse uma baahan kii kale laakiin dee weyse u baahan yaho markaa xadiidkii cumuumkii man tawada qofkii seexdaa ha weysaysto cumuumkii ahaa ayuu isagu uu ku jiraya ayuu soo gelay haddaba waxaa shardiga qofku inuu hurdo ay tahay arrintan inay wax kala ahayn sida waaliya wixii lamidka iyo suuxdin in qofkani mufdin bimaxalli lxadai ila alardi uu yahay qof markaa salka dhulka ku haya inuu yahay ayaa iyaduna shardiga xaaladda weysadiisii markaa ma jabayso xataa hadii hurdadiisu ay xoogaysato oo ataa riyoodu riyooyin iyo maarata walagalo ama u saacadaba sidaa ku hurdo ma weyse abay wuxuu uhi whaaliu ka saddexaad an yaqaca shayun min basharatihi calaa basharati imra'ati ajnabiya an yaqaca waa inuu ku dhaco shayun wax oo min basharatihi qofka maqaarkiisii basharadu waa jirkaaga maqaarkaagaas calىa eh, basharati imra'ati ajnabiya qof haweene ajnabi ka ah oo aan ahayn maxaarimtiisii jirhkeedii inuu markaa taabto fain waqac hadduu ku dhaco calىa basharati daati raximin maxrami hadduu ku dhaco maqaar ama jidh mid markaa qaraabo u saaiiba daatu raxim waa qaraabo mid qaraabo u ah oo weliba maxramin maxramkiisii ilan qaraabadii o dhami maxram ma ahe inaabtidii iyo abrawadaagtii iyo inadeertiiba waa qaraabo laakiin maxram baanay ahayn mid daatu raximahoo raxim ay wadaagaan oy qaraabo yihiin oo weliba maxramin maxram u ah hadii markaa jidhkeedii jidhkiisu uu ku dhaco fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan wa filmalmuusi kii la taabtayna qowlaani laba qowl baa ku sugan masaladan waxaa u daliila qowlka ilaahi subxaana wa tacaala uu lahaa aw laamastum الnisaaa wain kuntum marضى aw calىa safari aw jaءa axadu minkum min alghaa'طi aw laamastum الnisaa markii la sheegayay waxyaalihii weysadu ay ku jabaysay de weysada qofka u baahinay ee la sheegay markaad meeshii godnayd ka timaadaan oo yani saxaradii iyo kaadidii iyo wax aad markaa ka soo laabataan ama aad dumarkii taabataan baa ama aad dumarkii istaabataan qiraaco kalena lamastumnisaabeh aad dumarkii taabataan marka halkaa waxaa ka soo baxday dumarkii taabashadoodii inay la mid tahay dee maaragtay waxa weeyaan qaaidkii ama meeshii laga imanayay lagu soo xaajo gudanayay oo kale wixii ka dhalanayay in taabashadii dumarkana uu ka dhalanayo oo ah in weyse ay waajibto saxaabadii nabiga qaar ka midina aayadda aayadda lamasa af ahaan waa istaabteen wey lamasahu wuu taabtay wey laamasahuna wuu way istaabteen maarata waa weya wuu taabtay isna wuu taabtay taasoo kale waa mufaacala marka taabashay sheegaysa aayaddu daahirka carabiga waa sida saxaabadii qaar ka midina waaba ku fasireen sida ibnu cumar radi allahu tacaala canhu oo kale marka imaamu shaafici raximah llahu tacaala naskaa markaa daahirkiisaasi ayuu ku dhagay aayaddaa qur-aanka saasay sheegtay xadiid iga riixana oo ansaxayna ma hayabu xadiid ii keena aayadda daahirkeeda aan ku khilaafo marka xadiid saxiixa lama hayo oo tilmaamaya in la istaabtay oo haddana weysadii ay sii jirtay kuwa laga fahmi karayo laakiin aan ku cadayn waa la helaya ku ku cad laakiin aan ansixinna isagana waa la helaya marka mar haddii aan la haynin waxay noqotaa aayadda markaa daahirkeedii in la qaato markaas taabashadii ragga iyo dumarku waysada way jabisaa haddaba ma dumaroo dhanba haddaynu aayada eegno aw laamastumu nisaaa haddaad dumarkii istaabataan weysaystabaad markaa macnihu noqonayaa de waa dumaroo dhan nisaagii waxaa soo gelaya xataa kuwii maxaarimti kuwii aad maxramka isu ahaydeen dee dumarkiibay ka mid yihiin aayadduna an nisaaa bay marka haddaynu lafdiga raacno dee saasay noqonaysa qowlka markaa kale ee maxramka soo reebaya waxa uu isagu yastanbitu min annasi macnan yukhasisuhu aayaddiibuu wuxuu ka soo bixinayaa cilad macnihii markaa soo koobaysa waxaa la yidhahdaa istinbaatu macnan min annasi yukhasisuhu waa laysku khilaafaa culamada usuuliyiintu usuulfiqsoo way arkeen waa laysku khilaafaa miyay sax tahay in aayadii ama xadiidkii aad cilad ka soo jeexdo ood cilad kala soo baxdo ciladiina ay keensanayso wixii aayadda soo gelaya ama xadiiska soo wadagelayay in qayb uun xukunkii la siiyo marka iminka halkan waxaa la eegay sababta ay dumarku weysada u jebinayaan maxay tahy markaasaa la de raggi iyo dumarkii dee dareen baa ka dhexeey taabashadii dee way dareen gelinaysa ishtihaa iyo shahwaa meeshii jirta marka ishtihaaga iyo dareenkaa daraaddii bay weysadu u jabaysaa walow yaanu dareenba imanin laakiin maadaama ay tahay laba jir oo sidooda is dareen gelin kara weysadii wey saasay u jabinaya deetn marka markaan macnaha cilladaa markaynu soo saarnayno sababtaa soo qaadano ayaa waxay noqonaysaa dee maxaarimtu may ahayn maxal shahw de qofka ajnabiga ah, gabadha ajnabiga ahbaa qofkii dareen gelinaysa caada ahaan marka ma ciladiiyo sababtii aayadu loo markaa laga soo jeexay laga soo istimbaaday laga soo dheegtay markaynu qaadano dee dumarkii ajnabiga ahaa unbaynu xukunkii ku gaariyeen ee lafdiga wixii soo hoosgelaya o dhan oo dumaroo dhan ah xukunkii wada siin mayn marka haddaynu macnaha eegno saas macnaha shaygu waa cilladan wey haddaynu macnaha eegno dumarkii ajnabiga ahaa unbay aayaddu ka hadlaysa ay ku gaar tahay haddaynu ereygani afcarabi ahaan wuxuu sheego eegnana annisa waa dumar dee hooyadaa iyo walaashaa iyo inantaadiina waa dumar dumarkii soo gelayeen marka taasaa markaa labada qow ay kasoo kala baxayaan marka culammadu waxa ay eh, ay rajaxeen in dumarkii ajnabiga ahaa ee maxalu shahwaha ahaa ay aayaddu ku gaar tahay waxaana taa lagu xoojiyey culammadii islaamka oo inta laga garanayo dhammaantood ku wada tegey in aanay maaragtay dumarkii maxaarimta ahaa haddii qofku aanu si dareen la u taabanin aanay weyse jabinaynin markaa maadaama isku iskuwada raacsan yihiin bal qaarkood ay yidhahdeen ba shaafici kama sugna qowlkaas ibnulmundir oo kale qaar baa qowlkaa shaafici ka sheegay in maxaarimtuna ay jabinayaan laakiin maaragtay uu daadifaynaya u fogey lakiin waa qowl jira oo dee maarata dad fiqaada ay shaafici raxmat ullaahi caleyh ka soo naqliyeen labadan qowl ee ku sugan malmuuska qofka la taabtay isagu weysadu ma ka jabaysaa labada qowl waxay ka soo baxayaan aayadda laamastumu nisaa ama lamastumu nisa haddaad dumarkii taabataan marka yaa hadlaya kii wax taabanaya baa lala hadlaya hadda khitaabka u dhacaya marka kii la taabanayana lama hadal maadaama khitaabku u dhacaya kii wax taabanayay kaa weysadu horta way ka jabaysaa isaga hadal kuma laakiin kii la taabanaya aayaddu kamay hadale isaga weysadiisu ma jabaysa buu qowl leey ilan kii la taabanaya kii wax taabanaya la hadasha qowlka kale waana ka muctamadkale culimmadu xoojiyeeni wuxuu leeyahay dareenkii kii la taabtaiyo kii wax taabtay dee ka dhexeey maadaama dareenkii labadiiba ka dhexeeyo labadiiba weysadoodii way jabaysaa wa fi lmalbuusi qowlaani markaa ayuu isagana tawjiihiisu uu noqonaya waraabicu buu yihi kii afraad masu farji اlaadamiyi qof bani aadama xubinkiisii taranka ama xaggiisii dambe farji labadiiba way soo geysa waa nagi sheegnay in la taabto min nafsihi aw hayrihi baa aniga igu jirta laakiin nusakda iyo makhtuudaadka kuma jirto inuu qofku naftiisa ka taabto ama uu qof kaloo bani aadama u taabto bibaini اlkafi ama bibaطni اlkafi bibaain baa nusakdu u badan tahay kafka markaa baainkiisa iyo bogiisa inuu ku taabto ayaa markaa uu noqonayaa qodobkii afraad kan afraad isaga waxaa u daliila xadiidkii busra binti safwan radi allahu tacaala man mase dakarahu falyatawada akhrajahu lkhamsa saxaxu tirmidiy ibnu khusaym qofka taabta xubinkiisa taragu ha weysaysto waa xadii ansaxay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan marka hadduu qofku xubinkiisii taranka taabto in weysadii ay ka jabayso ayuu ku sheegay xubinkiisii isaga laftiisa waxay culammadu yidhaahdeen wadakaruu gayrihi min baabi wlaa qof kale xubinkiisii inuu taabtaana kaba sii mudan hadduu xubinkiisii markuu taabto weysadu ay ka jabayso waxay uga jabaysaana xubinkani uu yahay ciladu ay tahay in xubinkani uu yahay meel shahwo mawdicu shahw dee xubinkii qofka kalaa kaba sii mudan weliba kaa arin kalaa ula socota baa la yidhi hadku xurmatihi in xurmadiisii meel lagaga dhacay ayaa iyada lafteeduna la socota oo waa ka sii mudan yahay markaa labadaasiba way jebinaya xadiis abu hurayre radi allahu tacaala canhu oo ibnu xibbaan iyo shaafici iyo ay wariyeen weliba sanadka ibnu xibbaan uu fiican yahay ayaa wuxuu ahaa idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi walaysa baynahumaa sutratu walaa xijaabu falyatawada midkiin haddii xubin gacantiisii uu ula banbaxo xubinkiisii ama farjigiisii iyadoonay waxba u dhaxaynin ha marka farjihii farji arabiga carabiga xagga dambena farji waa farji meel meel u weyn marka xaggii dambe iyo xaggii hor labadiiba farji waa la odhanaya sidaa daraaddeed dee xaggii dambena markaa way soo gelaysaa oo waa isku mid oo lafdigaa farji kaa hore man masa dakarahu dakarku waa xubinkii hore laakiin kan yii maarata idaa afda axadkum biyadii farji halkaas ayaa markaa duburkiina uu soo galay sidoo kale ereygaa afdaa ah ayaa imaamu shaafici umka uu odhanayaa afdaa waxaa la yidha markuu gacanta inteedaa bogaa ku taabto ayaa afdaa la yidhaahdaa biyadihi ilaa kada oo af carabi ahaan afdaadani waxay sheegaysaa in shaygii halkan lagu taabtay shaaficina dee luqada xujuu ku ahaa af arabiga dee waa looga dambeynayayoo sidii markaa yidhaahdo dee dadka laga qaadanayo ereyga macnaya ereyada macnahooda ayuu kamid mid ahaa marka ifdaalu intaasuu ku gaar yahay buui waxaa taa ku sii xoojiyey dee gacantii ayuunbaa sidan la yidhi bawdadii haddii ay xubinkii taabato ma weysay jebinaysaa de hadday la yidhahdo weysay jebinaysaa cidba salaadi u ansixi marka de xubnihii kale kutaabashadoodu ma jebinayso marka haddaba maxay gacantu la gaar tahay waxaa la yidhi waa halkii dareenka marka inta dareenkuna da waa inta taaboga u meelaha kale jirhkii kalun bay la mid yihiinoo waxba dareen ma keenayaan sidaa daraaddeed intaa ayaa markaa xukunkani uu ku gaar noqonay halkaas wuxuu sheekhu uga baxay waxyaalihii weysada jabinayey wuxuu markaa fasalka uu raaciyey oo halkan uu kaga warramayaa haddii qofkii uu shakiyo shaki ku yimaado isagoo weyse qabay miyaad weyse jabta ama isagoo aan weyse qabin uu ka shakiyo miyaad weysaysatay xukunku siduu noqonay waa saddex xaaladood in qofku uu og yahay inuu weyse qabay oo uu ka shakiyo miyaad weyse jabtay waa xaalad iyo inuu is ogaa inuu weyse jabnaa oo uu ka shakiyey miyaad weysaysatay waa xaalad labaad iyo inuu is og yahay inuu weysaystay sidoo kale inuu weyse jabayna uu og yahay laakiin say u kala horreeyeen uu garan la'ya labada xaaladood ee hore xaalad walba qofku wuxuu raacayaa wixii uu hubay ee hore inuu weyse qabay buu is ogaa weyse jabkiibuu ka shakiyey uu weyse qabaabuu ku soconaya xataa haddii uu u badiyo in weysadii ay ka jabtay iska tukan karaya mar haddaanu hubsanin inay weysadaas jabtay hadduu weyse la-aan isku hubayna macno samayn mayso inuu u badiyey inuu weysaystay kol haddaanu hubin weyse la-aan buu ku jira labada xaalood warkoodu waa cadi kan saddexaad ee is-og inuu weysaystay suuligana galay laakiin wuxuu garan laaya markaad suuliga gashay kadib baad weysaysatay mise markaad weysaystay baad wax dareentayoo markaasaad suuliga gashay ayuu kala garan laaya kaasi waxay culammadu yidhaahdeen labadan xaaladoodee uu hubo inuu halkaa ku weysiisanayana wuu isgaranaya inuu suuriga galana wuu isgaranaya waxaa la leeyahay labadaa maxaa kaaga horreeyey markaad meesha imanaysay miyaad weyse qabtay mise bilaa weysaad ahay hadduu yidhaa may meesha waxaan soo galay anigoon dee weyse qabin waxaynu leenahay weyse la baa kuu horreysay soo maaha weysadana way ka dambeysay way ka dambeysay khalaas weysadii baa kuu sugan waayo weysadu inay dambeysay oo weyse aantaa ay ka dambeysay waynu hubnaa weysadaada markaa aynu hubsanna ee hore meesha ka saartay iyadiina in wax ka daba yimaadeen meesha ka saaray ma hubno sidaa daraaddeed iyadiibaa hubaal noqonayso qof weyse qabaad noqonaysa hadduu yidhaa intaanan meesha iman waa weyse qabi oo anigoo weyse qabaan soo galay kadibna waanan weysaysto meesha waan ku beedhay halkanna waan galee laakiin say u kala horeeyeen baanan garanayn waxaynu leenahay weysadaadaa horeed meesha la soo gashay maxaa ka dambeeyey suurigii baa ka dambeeyey de waynu taa garanayn suurigaasi markaa weysadaadaa hore meesha wuu ka saara weyse aan baa kaaga dambaysay weysadaadaa hore waysela'aantaa dambana wax meesha ka saarayoo aynu hubno oo ka dambeeyey ma jiro de inay ka dambaysay kale lama garanaye wayse ka dambaysay oo aynu hubno inay ka dambaysay wayse la ma jirto kol haddaanay jirin waxaynu lenahay maanta adigood waysela hal mid baa laga soo reebaya hal mid baa laga soo reebayaa ninkaa weysada waan weyse qabay yidhi markaan imid kaa ina yidhi markaan meesha soo galay waan weyse qabay hal suuro oo sheekhu aanu sheegin laakiin dee laga yaaba in loo yar baahdo ayaynu ku daraynaayo suuradaas waxa weeye hadduu qofkani caadadiisu ay iska ahayd inuu weysada jadiidiyo oo isagoo weyse qabo oo haddana iska jadiidsado waa sidii aynu sheegnay weeyaano waxaanu lena annagu suuligaagan iyo weysadaadan ma kala garanayne weysadaadii horena inay meesha ka baxday ayaanu de ognahay waysadaadan dambana inay weligaa wabaad jadiidin jirta tii aad jadiidin jirta u ahayd iyo inay suuligan ka dambaysay ma garanayno sidaa daraaddeed waysadaadii hore jabtae imika weysayso laakiin hadduu yidhaahdo anigu caado uma lihi anigoo weyse qaba inaan weyse kale ka daba keeno de waxaynu leenahay markaad weysaha daba la soo gashay de maxaa macnuhu noqonaya kol haddaanad weysada weyse ka dabageyn jirin dee suuli horta gashay kolkaad gashay baad haddana weysaysatay ilaa adigu adigoo weyse qaba maad weysaysan jirin marka in weysadaadu ay suuliga ka dambaysay bay u badan tahay nin weyse qabaad adigu tahay weysadaadi iskaga joog baynu kaa markaa odhan wuxu uhi sheeku wain tayaqana hadduu qofku yaqiinsado aطahaarata طahaaradii inuu weyse qabo weyseabuu ayuu yaqiinsaday yani weysuu ogaa weyseqabbuu ogaa wa shaka wuxuu ka shakiyey fi lxadai inuu weyse jabay banaa xukunka wuxuu ku socodsiin calaa yaqiini ahaara ahaaradaa la hubay ee hubaasha ahayd ayuu ku soconay wain tayaqana alxadaa haddii uu weyse jab hubay wa shaka fi ahaarati oo uu ka shakiyey inuu markaa weyse qaatay banaa wuxuu isna ku soconaya ku dhisayaa calaa yaqiinilxadai weysela'aantaa la hubey hubaasha ahaa ayuu ku soconaya labadaba marka waxaa loo daliishaday xadiidkii saxiix muslim uu ku jiray min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala canhu wajada axadukum fii baطnihi shayan faashkala calayhi akharaja minhu shayun am laa falaa yansarif ama falaa yakhrujana xataa yasmaca sawta aw yajida riixaa sidoo kale xadiidka cabdillahi bnu zayd isaguna lamid buu ahaa laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa fi saxiixayn marka wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam midkiin hadduu caloosha wax ka dareemo kadibna uu shakiyo isla maraa waxbaa kaa soo baxa maraa waxbaa kaa yimi laakiin arrintuu madmadow kaga jiro aanu hubin yaanu bixin buu yihi yoanu weyse tegi iska joogo iska tukado salaadiisa iska dhamaysto ilaa iyo ay wax u uraano calaamad helo ama uu cod maqlo yani waa neeftii markaa agga dambe ka soo baxaysa codkeedii maqlo marka waa ilaa uu hubsado wey ilaa uu hubsado in wax jireen wax soo baxeen yaanu salaadii ka bixin hadduu salaad ku jiray hadduu markaa masaajidka dasuga yaanu waxba weyse doonanin ha iska tukado marka xadiidkaasi waxaa laga faa'iidaystay wixii aad hubtay in aanad ka tegayn ilaa iyo hubaal kale ay haddana timaado marka labadii dhinacba xadiisku daliil buu noqonay wuxu uhi wain tayaqana ahaarata wاlxadaa hadduu hubsado in weyse jirtay sidoo kale weyse jab uu jiray oo suuliga galay wa shaka uu ka shakiyey fi saabiqi minhumaa kee horreeyey labada kii horreeyey uu garan waayo nadara wuxuu eegi fii maa kaana qablahumaa fii maa qablahuma labada nusqa wixii ka horeeyey buu eegi labada wixii ka horeeyey fain kaana hadduu ahaa xadaan weyse la-aan hadduu ahaa wixii ka horeeyey fa huwa mutaahirun hadda wuu weyse qabaa halkaynu ka qaadanay isla xadiidkii u oo dee weyse la baad hubtay hore waxaa kalood hubtaa in weyse qaadashadani ay weyse la hore meesha ka saartay waa hubaal iyadu waxaan la hubin waysadaa dambe in wax meesha ka saara oo suuligani inuu ka dambeeyi kadaad kala garan laada markaa waysadaa waysela'aanta hore meesha ka saartay iyadii wax meesha ka saaray oo la hubo oo la hubo inuu meesha ka saaray ma jiro markaa yaqiintaadii baad haysanaysa wa in kaana tahaarata wixii labadan ka horreeyey hadduu ahaa wayseqab fa huwa muxdiu isagana maanta wuu waysela ayahayo dee ways wayseqabkaa hore suuliganaa ka dambeeyenu hubna waysela'aan baa ka dambeysay waysela'aantaana inaad ka weyse qaadatay ma hubtid markaasaa daraaddeed muxdi baad noqonaysa maxaynu halkaa ka soo reebaynaa markaa kii aan caado u lahayn inuu weyse weyse raaciyo markaa kaa waxaynu leenahay labadaada weyse ways adoo weyse qabaad soo gashay inaad weysaysatana waad garanaysaa inaad suulo gashay waad garanaysaa dee labadaada weyse kolley ismay xigin ilan adigu laba weyse ismaad raacin jirin marka labadaadii weyse adiga waxaa udhexeeyey baynu leenahay suuligaaganaa udhexeeyey markaa xaaladii hore kalunbaad ku sugantaho weysadaadii hore waxay ku tagtay suuliga weysadan kalena inay ka dambaysay bay u badan tahayo markaa adigu qof markaa weyse qaba ayaa halkaa lagaaga soo qaaday waman axdaa xaruma calayhi salaatu awaafu muslimu sax wa xamlu kolley waa afar masalo oo dee daliilkeedii iyadana inooga baahan iska koobantay lakin adiladeedi inooga baahan tahay waxaan filaya waktiguna waa taagan yahay halkaasaynu ku dayn doonaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam